بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين jawaahir albukhaari baanu ku jirnaa weli baabu dabiixati almar'a iyo waalammati addoonta iyo naagta dabiixadoodii wax hadday qalaan ama naagaha miijislayda oo kale neefka intay qabtaan bay kor intay u qaadaan iyo dhulka dhigaan bismillaahi allaahu akbar mididana waa ku taalaa ninka ragga ah say ayagu u qalaan uma maqali karo ma bannaan tahay waxay qalaan dumarka mana la cuni karaa iyo addoontaba can naafic oo mawlaa ibni cumar can rajuli nin oo min bani salama reer bani salama markaa ka mid ah waa waa waxaa loola jeedaa baa la yidhi ibnu kacab eh, bin maalik cabdullaahi ibni kacab ibni malik ahbara wuxuu u sheegay cabdullaahi macnaha nin dheh oo reer beni salama ah waa ibnu kacab bin maalige eh, ayaa akhbara cabdullaahi wuxuu u sheegay anna jaariyatan jaariyad gabar addoon ah oo likacab ibni maalig uu lahaa ayaa tarcaa waxay raaci jirtay hanaman ari arigaasoo lahu asaga uu leeyahay biljubayl buurahay ku raaci jirtay alladii kaasoo bisuuqi suuqa ku yaala wahwa bisalcin buurtaa loola jeedaa fa usiibat waxaa laga asiibay shaaturi ribaa la asiibayoo ama xanuun baa ku soo booday ama waxbaa cunay fa kasarad waxay jebisay xajaran dhagax dhagaxle intay soo qaadatay yay jebisay fadabaxadhaa bihi way ku qashay way ku gowracday oo intuusan neef ku bakhtin uusan dhimanin ayay ka gaarsiisay fa dakaruu waxay u sheegeen lilnebiy nebiga sala allahu calayhi wasalam fa amarahum nebigana wuxuu amray biakliha cunitaankeeda cuna buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam idan way qali karaan dhibna kuma sugna waxaan arki jiray dumarka in ladha waxna ma gowrici karaan markaasaa wiil yar intay soo qaataan qaarkooday ay dhabarka ku xiran jireen saasaa loo gowrici jiray shidilaya dhibkaa looma baahna baabu dabiixati alacraabi iyo wanaxwihim herbaadiyaasha gowracooda iyo wixii la mid ah can caaishata radia allaahu canha ana qowman qowm baa qaaluu lilnabiy nebiga waxay u yidhaahdeen sala allahu calayhi wasalam qoom baa nebiga intay u yimaadeen dheh anna qowman qaaluu lilnabiy ina qowman qoom baa ya'tuuna waxay noo keenaan oo ay noola yimaadaan bilaxmi hilib dad baa hilib noo keena laa nadri aanana ogayn ma ogin annaguna adukira smuullaahi calayhi in ilaahay magaciisa lagu xusay am laa samaya in bismiillaahi la yidhi iyo in kalena annagu markaa ma ogin bismiillaahi in la yidhi iyo in kalena ma ogin saa darteed way noo keenaan hilib bay noola yimaadaan aanana ogayn in bisinka lagu soo xusay markii la qalahayay samaya oo ma la xusay magaca ilaahay ma masamaya faqaala rasuulku wuxuu yidhi sammuu calayhi ku magacaaba antum adinka marka aad cunaysaan bismillaahi dhaha wa kuluuhu cunana haddiiba dadka muslimiin ay u badan yihiin aadana ogayn in ilaahay lagu xusay magaciisa iyo in kale aadana hubin in ilaahay kayrkii lagu xusay aadan hubin idinka bismillaahi dhaha ee cuna buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam markaa kadibna cuna qaalad caaisha waxay tiri wa kaanuu waxay ahaayeen xadiidu cahdi bilkufri kuwa gaalnimada ku cusub gaalnimadii ku cusbaayeenoo mar dhow soo islaameen baabu maa yukrahu wixii la karaahsaday baabkeedii waaye min almuhlati beddelitaanka iyo walmasbuurati in la sabriyo qof xoolaha sabriga waa in inta meel lagu istaajiyo lagu shishbarta saan soo tilmaano xabada markaa lagu dilo can ibni cumar radi allaahu canhumaa annahu dakhala calaa yaxya ibni saciid ayuu u soo galay wa ghulaamun wiil oo min banii yaxya ghulaam oo wiil reer banii yaxya ah ghulaamkoodiina addoonkoodii raabitun uu yahay ku xidhay dajaajatan dooro ama digaagad yarmiihaa uu tuuraayo uu ku shiish baranaayo ilayhaa xaggeeda yarmiihaa famashaa ilayhaa xaggeedii buu aaday ibnu cumar xataa xallahaa ilaa uu ka furay uma kadib aqbala biha wuu soo qaabilay waalghulaamu macahu ghulaamkiina micigiisa uu yahay faqaala wuxuu ku yidhi usjuruu ka reeba khulaamakum canugiinaan yar can an yusbara inuu sabriyo haada tayra shimbirkan lilqadli dil inuu u sabriyo waa inuu intuu meel ku xidho uu ku shiish barto yuusan samayni fa innii anigu samictu nebiya nebigaan maqlay sal alla calayh wasalam nahaa reebayaa an tusbara in la xabiso bahiima bahiimada waa xayawaanka aw hayraha ama aw hayruha ama hayrkii lilqadli dib in loo xadisoo loo xiree baabu maa yu'kalu min luxuumi aladaaxi waxyaabaha laga cuno maa ayuu baab u yahay yu'kal la cunahayo oo min luxuumi aladaaxi xoolaha udxiyada ah can salamata bin agwac qaala qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam faman daxaa qofkii udxiyaystoo minkum adinka idinka mid ah falaa yusbixanna yuusan ku waabariisanin bacda alaalifati maalinta saddexaad kadib wa fii beytihi gurigiisa oo minhu hilibkii shay-un shay ay ka yaalaan saddex maalmood ka badan waa inuusan guriga oolin ee la cunaa lana sadaqeeyaa falammaa kaana markii la gaaray alcaamu almuqbil sanadkii xigay qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulkii allow nafcalu ma samaynaynaa kamaa facalnaa fi lcaami almaadi sidii sanadkii hore aan samaynay oo kaleo saddex maalmood baa lagu gebagabaynayaa hilibkii qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu dhahay kuluu cuna wa atcimuu quudiya wadakhiruu kaydsada dhib ma laha boqol maalmood ha idiin yeela haddii la rabo fa inna daalika kaa alcaamu ee sanadka ah kaana binnaasi jahdun dadka waxay ku jireen abaare jahdiyo dhib baa markaa jiray faaradtu waxaan doonay an tuciinuu fiiha inaad ku kaalmaysaane baabu shurbi alkhamri khamrada cabitaankeeduu baabku yahay can cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhuma ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi man shariba alkhamra qofkii khamrada ku caba fi dunya adduunka uma kabacdi lam yatub aan ka towba keenin minhaa khamradii xaggeeda xurimaha waxaa looga xaaraamtinimaynayaa fi alaakhirati aakhiro qofka adduunka ku cabaa aakhira kuma cabaya macnaha baabu man yastaxil alkhamr qofka man yastaxil qofkay u xalaal tahay khamrada man yastaxilla qofkii xalaalaysta dheh khamrada can abi caamir ow abi malik alashcari annahu samica anabiy yaquul nebiguu maqlay oo dhahaya layakuunanna waxaa ahaan doona min ummatii ummaddayda xaggooda qow aqwaamu qoomyaal baa ka soo bixi doona yastaxiluuna xalaalaysanaya alxira waalxariira alxira waa sinada ayaa markaa la yidhaahdaa sinada waa farjiga ayay bannaysanayaan iyo xariirta waalkhamra khamrada iyo waalmacaasifa macaasifta waa aaladaha muusiga iyo kataaradda iyo gurbaanka iyo heesaha iyo waxa la halmaala oo dhan ayaa markaa loola jeedaa dad waxaasoo dhan dhammaysanayaa aakhiru zamanka imaan doonaa waa sida maanta taallo oo kale baabu wuxuu baab u yahay shurbi labani caanaha cabitaankiisa iyo wa bayaan haddayn la caddeeyo nahru niil iyo walfuraat webiga niil iyo furaad waxa ay yihiin can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi rufictu ilaa waxaa la ii kor yeelay ila sidrat almuntaha ila sidra sidradii waa sidrat almuntaha waa habeenkii israa'il micraashka fa idaa arbacatu anhaarin afar webi baan arkay nahraani laba webi oo daahiraani daahir ahoo muuqdaa iyo wadahraani daahiraan ahoo muuqdaa iyo wa nahraani baatinaani laba baatin ahoo markaa qarsoon fa ama addaahiraan labada daahirkee hoos u soo daaddegaysee muuqday faniilu waalfuraad waa webiga niil iyo webiga furaad waaye niil oo ku yaalla masar iyo furaad oo ku yaalla kuufa labadaabay kala ahaayeen wa ama albaatinaani labada baatinkaa fa nahraani waa laba webi oo filjannati jannada dhex ahaatay fa utiitu waxaa la ii keenoo la iila yimid bialaaati aqdaaxin saddex galaas qadxun fiihi midna laban caanaa ku jiray waqadaxun galaas kale fiihi casalun malab baa ku jiray waqadaxun fiihi khamrun midna khamro faakhadtu waxaan qaatay alladii fiihi laban midkii caanaha ku jiray fa sharibtu waan cabay faqiila lii waxaa laygu yidhi asabta alfitrata diintii baad asiibtay anta wa ummatak adiyo ummadaadaba fidradii baad asiibtay baabu wuxuu baab u yahay ashurbi qaa'iman cabitaan istaag wax laga cabo can cabdilmelik bin maysarata can innazaali qaala wuxuu yidhi ataa caliyun cali baa yimid radia allaahu canhu fa shariba wuxuu cabay qaa'iman asagoo taagan faqaala wuxuu yidhi inna naasan dad baa yakrahu waxay karahsanayaan oo ay diidayaan axaduhum midkood an yashraba inuu cabo wahwa qaa'imun asagoo taagan wa innii aniguna ra'aytu alnabiya nebigaan arkay sala allahu calayhi wasalam facala sameeyey kamaa ra'aytumuunii facaltu saad u aragteen anuu samaynaya hadda baabu altanafusi fi linaa'i weelka oo lagu neebsada markii wax la cabayuu baab u yahay ma bannaana arrintaa waaye can abi qadaada min bin alxaaris radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi idaa shariba axadukum axadkiin markuu wax cabayo falaa yatanafas fi linaa'i weelka yuusan ku neefsanin waidaa baala axadukum axadkiin markuu kaadinaayana falaa yamsax dakarahu dakarkiisa yuusan ku masixin uusan ku istanjooninin biyamiinihi gacantiisa midigta ah waidaa tamasaxa axadukum axadkiin markuu masaxanaayo falaa yatamasax biyamiinihi midigtiisa yuusan ku masaxanin macnaha gacantaasi waa gacan shariifo ahe baabu aaniyati alfida weelka qalinka ah can ibni salama ow zawji اlnabiyi ana rasuul allahi qaala wuxuu yidhi aladii midka yashrabu cabahaya fii inaa'i alfida weelka qalinka ah inamaa yujarjiru wuxuu kaga dhawaajinayaa fii badnihi calooshiisa naara jahannama naarta jahannama dhuqda ka yeeraysa cabitaanka waa dhawaaq iyo dhuqdhuqlayn iyo ka dhawaajin naar jahannama ah baabu shurbati albaraka barakada cabitaankeedii wuu baab u yahay can jaabir bni cabdillaahi qaala wuxuu yidhi laqad ra'aytunnii waxaan is arkay maca annebiy nebiga micigiisa anoo ah waqad xadarat alcasr casirkiina uu soo galay walaysa macanaa maa biyana maan micigeena ahayn hayra fadlatin wax yar maahane wax yar maahee biyo ma haysanin fa jucila waa la yeelay kistii yareed fii inaa'in weel fawtiya utiya nebigaa loola yimid sala allah calayih wasalam bihi weelkii fa udkhila wuxuu geliyey yaddahu gacantiisa fiihi weelkii wa farraja wuu kala bixiyey asaabicahu farihiisa farihiisuu ku kala firdhiyey uu ku kala qaaday uma qaala wuxuu yidhi xayi calaa ahli alwuduu albarakatu min allaahi kaalaya oo qaata dadka waysqaadanayow barako ilaahay xaggiisa ka timid falaqad ra'aytu almaa'a biyihii baan arkay oo yatafajaru ka soo burqanayo ka baxbaxaya min bayni asaabicihi farihiisa dhexdhexyaalkooda fatawada'a annaasu dadkii baa ka wisqaatay wa sharibuu way cabeen fajacaltu waxaan guda galay laabu inaanan ka gaabinin maa jacaltu wixii aan yeelay fii badnii calooshayda minhu xaggiisa wixii aan yeelay facalimtu annahu barakat facalimtu waxaan ogaaday annahu baraka inay tahay qaala saalim ibni abiljacdi wuxuu yidhi qultu lijaabir baa waxaan ku idhi kam kuntum yowma'idin meeqa qofood baad ahaydeen maalintaa qaala alfan kun baan ahayn buu yidhi iyo arbacami'atin afar boqol kun iyo afar boqol oo rag baan ahayn baabu kafaarati lmarad xanuunka iyo jirada kafaaradeeda ayuu baab u yahay waa dembiga looga dhaafo qofka can caaishata radia allaahu canha zawji اnnabiy nebiga sawjadiisa ahayd qaalad waxay tidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa min musiibatin musiibo ma jirto tusiibu asiibta almuslima qofka muslimkaa ilaa kafara allaahu alle wuxuu uga dhaafaa bihaaka canhu xaggiisa dembigii xata shawkatu qodax oo yushaakuhaa durtaba ha ahaatee can abi hurayra radi allahu canhu can ilnabiyi qaal maa yusiibu lmuslima qofka muslimkaa ma asiibto min nasabin daal walaa casabin ma asiibto nasab iyo casab waa maxay nasab iyo casab nasabku waa tacab waa daal iyo dhibaato casabkuna waa marar iyo jiro walaa hammin mulug walaa xasanin tiiraanyo walaa ada dhib walaa qamin tiiraanyo weyn xata ashawka yushaakuha qodax durtaba ha ahaatee ilaa kafara allaahu biha alla wuxuu uga dhaafaataa min khatayaahu gafafkiisa can kacb bni maalikin can ilnabiyi sal allahu calayh wasalam qaal mahalu lmu'mini qofka mu'minka maalkiisa wuxuu la mid yahay kal khalaba sidii khalaba oo min azarci zarciga oo kale ah khalabada waxaa loola jeedaa waa taaq macnaha waa ubaxa soo baxayee cusub abuurka ayuu markaa lamid yahay ayuu la mid yahay tufaya'uha oo ay leexleexinayso arriixu dabaysha maratan mar wa tacdiluha ay toosinaysa maratan mar qofka mu'minka ah wuxuu la mid yahay beriiska marka uu soo baxo ama sarciga xabadda kor ku taale fiidda ahee ee qoyan oo kale ay dabayshu marna dhinac u leexinayso marnay markaa toosinayso wa mathalu lmunaafiqi qofka munaafiqa tusaalihiisa wuxuu la mid yahay kal urza sidii urzada oo kale urzada waa nabaad nabaadyada ka mid ah waa adag yahay laa tasaalu ka zuuli maaya xataa yakuuna ilaa uu ahaado injicaafuhaa maratan waaxida injicaafuhaa macnaha fujintiisa iyo inuu soo dhaco hal mar keliya saa ayuu noqonayaa oo mu'minkii marna saasaa loo qaloocin marna saasaa loo toosin imtixaanaad baa maraayo dembigaa looga tirtiraa ama munaafiqa waa taagan yahay oo imtixaankii dhibkaa laga hayaa hal mar baa dhabarka laga jibiyaa macnaha wa canhu abi hurayra radi allahu canhu qaala qaala rasuul اllahi sala اllah calayhi wasalam man yurid allahu bihi khayran man yurid illaahu qofkuu ilaahay la doono bihi qofkaasi khayran khayr yusib minhu waa la asiibaa imtixaanka lagu adkeeya oo waa la dhibaa wacan cabdullah bni mascuudin radi allahu canhu qaal ataytu nebiya nebigaamu imid sala allahu calayh wasalam fii maradihi xanuunkiisa wahwa yuucaku asagoo la xanuunjinayo wackan shadiidan xanuun daran waqultu waxaan idhi innaka adigo la tuucaku ma lagu xanuunjinayaa wackan xanuun qultu waxaan idhi inna daaka haakaas waa sida bianna laka ajarayn ma laba ajir baad leedahay qaala sala allahu calayh wasalam ajir buu yidhi haa maa min muslimin muslim ma jiro yusiibuhu ada ay asiibta dhib ilaa xaata allaahu ilaah wuxuu uga daadiyaa ilaahay wuxuu uga qubaa ama uu kaga hoobiyaa canhu xaggiisa qataayaahu gafaftiisa kamaa taxaatu waraqu shajari kamaa sida taxaatu ay u soo qubato waraqu shajari geedka caleentiisa oo kale baabu fadli man dahaba basaruhu qofkay indhihiisu ka tagaanoo indhoolooba fadliga uu leeyahay baabkiisii waaye can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala samictu alnabiya yaquul ina allaha tacaala allaha sarreeya qaala wuxuu yidhi idabtuliitu haddii idabtalaytu haddaan ku imtixaamo cabdii addoonkayga bixabiibatayhi labadiisa xabiiba waa labada uu jecliya waa labada ilmoode oo fa sabara uu ku sabro cawabtuhu waxaan ugu bedelaa minhumaa xaggooda aljannata jannada baabu ciyaadati sibyaana ciyaalka yaryarka ah booqashadooda waaye xanuunka markay xanuunsan yihiin can usaamat bni zayd radia allahu canhuma ana ibnatan gabar oo lilnebiy nebiga uu dhalay sala allahu calayh wasalam ayaa arsalad ilayhi rasuulka adeeg u soo dirtay wahwa asago can usaamat bni zayd radia allahu canhuma anna ibnatan lilnebiy gabar nebiga uu dhalay oo inta badan zaynab waaye la yidhaahdo yaa arsalad dirtay ilayhi xaggiisa wahwa asagoo maca nebiy nebiga micigiisa ah asagoo nebiga micigiisa ah macnaha ayay dirtay waa usaame wa sacad iyo wa ubaya taxsibu waxaan u malaynayaa inay tidhi macnaha taxsibu taxsibu macnaha waxaa loola jeedaa tadunnu annahu kaana macahu waan u malaynayaa inuu micigiisa markaa ahaa innab innab waxay tidhi innab natii ayaa qad xudirat lagu soo xaadiray anna ibnata lilnebiy gabar nebiga uu dhalay gabar nebiga anna ibnatu lilnebiy arsalad ilayhi wahwa maca alnebiy asagoo nebiga micigiisaa usaama wa sacd wa ubaya taxsibu ayaan u malaynayaa inna bnatii gabadhaydii qad xudirat waa lagu soo xaadiray fashhadnaa ee noo imow rasuulkii ilaahayow akhbaartaasaa loo diray nebiga fa arsala ilayha wuu u soo diray nebiga xaggeeda assalaama wayaquulu asagoo odhanaya inna lilaahi ilaahay maa buu leeyahay akhada uu qaato ilaahay wuxuu qaata asaa iska leh wamaa actaa wuxuu bixinaa saa leh wa kullu shayin shay kasta cindahu agtiisa musaman ajalla magacaabay ku leeyihiin faltaxtasib ha ajir xisaabsato waltasbir hana sabirto fa arsalad way soo dirtay haddana tuqsimu calayhi ayadoo ku dul dhaaranaysa oo ilaahay magaciisa kugu dhaaratay inuu yimaado faqaama alnebiyu nebigu waa istaagay sala allahu calayh wasalam wa qumnaa annaguna waan istaagnay fa rufica asabii canugii waa loo soo dhiibo loo soo kor yeelay fii xijri nebiy nebiga dhabtiisa sala allah calayh wasalam wa nafsuhu wiilka naftiisuna taqacxaay qaylinayso fafaadad cayna anebiy nebigiindhiisii baa qubtay sal allah calah wasalam waa ooyey faqaala sacad bayr maa haada yaa rasuul allah waxaan waa maxay rasuulkii allow maxaa u ooynaysaa qaala rasuulku wuxuu dhahay haadihi raxmatun tan naxariis waaye wadacaha allah ilaahay uu dejiyo uu yeelo fii quluubi man shaa qofka uu doono qalbigiisu min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah walaa yarxamu allaahu ilaahayna uma naxariista min cibaadihi addoommadiisa ila ruxamaa kuwa naxariista ma ahane ilaahay addoommadiisana kuwa naxariistuu markaa u naxariistaa subxaanahu watacaala baabu wuxuu baab u yahay tamani almariid qofka mariidkaah tamanigiisa almowta geeri uu tamaniyo iyo wa ducaa'ihi inuu ku ducaysta can anas ibni maalik radia allaahu canhu qaala qaala anabiyu nebigu wuxuu yidhi laa yatamanayanna yuusan tamaninin uusan jeclaysan axadukum midkiin almowta geeri midurri dhibaato darteed asaabahu asiibay fa in kaana laa budda haddii lagama maarmaan ay noqoto faacilan inuu samaynayana falyaqul ha dhaho allaahuma ilaahayow axyinii inooley maa kaanat alxayaatu intay noloshu khayran lii ii tahay khayr wacan abi hurayra radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi baan maqlay yaquul asagoo dhahaya laa yudkhilu axadu laa yudkhilu geli maayo axadan axad camaluhu camalkiisa aljannata janno gelin maayo qaaluu waxay dhaheen walaa anta yaa rasuula allah adna rasuulkii ilaahayow qaala calayhi asalaatu wassalaam rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam naxariistiiyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee laa maya walaa ana ani xataa ku geli maayo ilaa an yatahammadanii inuu igu daboolo allaahu ilaahay bifadlin fadli wa raxmatii io naxariis maahane fasadiduu sawaabta laasima waqaaribuu soo dhadhoweeya walaa yatamanayanna yuusan tamaninin axadukum midkiin almowta geeri imaa muxsinan hadduu qof fiican yahay falacallahu waxaa laga yaabaa an yasdaada khayran inuu khayr kororsado wa imaa musii'an qof xun hadduu yahayna falacallahu waxaa laga yaabaa an yastactiba inuu towbo keeno can caaishata radia allaahu canha ana rasuula allaahi kaana idaa ataa mariidan qof xanuunsan markuu u yimaada nebiga ow amase utiya bihi loola yimaadoo loo keeno qaala wuxuu odhan jiray wuxuu odhan jiray adhib ilba'sa rabbi annaas ashfi waanta shaafi laa shifaa'a ila shifaa'uka shifaa'an laa yugaadiru saqaman adhib ilba'si ilaahu baaska ka qaad rabba annaas dadka rabbigoodiiyo ashfi ilaahu caafimaad wa waanta shaafi adigaa wax caafiya laa shifaa'a caafimaad ma jira ilaa shifaa'uka caafimaadkaaga maahan shifaaan ilaahayow shifo sii caafimaad laa yuqaadiru saqaman aan cudur ka tegin baab wuxuu baab u yahay anzala allahu liddaa'i alshifaa ilaahay cudur wuxuu u soo dejiyey daawo can abi hurayra radi allahu canhu can ilnabiyi qaal maa anzala allahu daa'an ilaahay cudur ma soo dejinin ilaa anzal lahu shifaa'an daawuu u soo dejiyey وcan ibni cabaasin radi allah canhuma can اlnabiyi sala اllah calayh wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga alshifaa'u daawadu fii alaatin saddex bay ku dhex jirtaa fii sharbati mixjamin istoobidda aw sharbata casrin ama cabitaanka malabka aw kiyati binnaari ama gubitaanka dabka laysku gubo waanha ummatii can ilkayi ummaddeydana gubniinka waan u diiday buu dhahay nebiga ummaddayda gubniinka waan u diidayo waa nahyi jaa'is ah waa bannaan yahay laakiin daawuu galaa daawo midda ugu dambaysa waa gubniinka waa tii la yidhi saa darteed ayaa afartiisii wixiisa maba dhammaataba asaga laakiin in lagu caafimaado waa u badan tahayo waa suuragal daawada midda ugu dambaysa ayay markaa noqotaa can caa'ishata radia allaahu canha annahaa kaanad waxay ahayd ta'muru mid amartaa waxay amri jirtay caaisha bitalbiini lilmariidi qofka mariidka ah talbiin bay u amri jirtay walilmaxsuuni qofka maxsuunka ahna cala alhaaliki haaliga dushiisa ku murgooday way u amri jirtay wa taquul waxay odhan jirtay huwa asagu albaqiidu annaaficu waa baqiid naafic markaa ah macnaha waa daawo u fiican oo nafci u leh qofka xanuunsan waaladii nafsu muxammadin biyadihi macbuudka nebi muxammed gacantiis naftiisa gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye innahaa ayadu la taqsil waxay maydhaa ama ay dhaqdaa baatina axadikum axadkiin gudihiisa kamaa yaqsilu axadakum sida axadkiin ay u dhaqo oo kale can wajhi wejigiisa bilmaa'i biyaha wayni anigu samictu rasuula allaahi rasuulkii allaan maqla yaquul asagoo dhahaaya ina allaaha eeisagoo dhahaaya ina altalbiinatu tajummu fu'aadu almariid watadhabu bibacdi alxusni taasay markaa samaysaa waaye arrintaasay markaa hagaajisaayo tajummu waxay ula jeedaa tajummu waxay tariix ka dhigtaa fu'aadka mariidka ah waa raaxo gelisaa murugta qayb ka mid ahna markaa way tirtirtaa saasay markaa dhihi jirtay caaisha baabu alxuma waaltaacuun qandhada iyo daacuunka waalcaynu iyo waalruqya isha iyo isutufitaankii can ibni cumar radia allaahu canhuma can ilnabiyi qaal alxuma qandhadu min fayxi jahannama waa jahannama nafteedee fadfi'uuha bilmaa'i biyo isaga damiya biyo ku qaboojiya can usaamat bni zayd can ilnabiyi qaal idaa samictum bitaacuun biardin dhul haddaad ku maqashaan daacuun inuu ku dhacay falaa tadkhuluuha ha gelina waidaa waqaca hadduu ku dhaco biardin dhul wa antum biha idinkoo ku suganna falaa takhruju minha ha ka bixina wacan abi hurayra radi allaahu canhu can ilnabiyi qaal alcaynu xaqun cayumu waa xaq waa wax jira wanahaa can ilwashmi washmigana wuu diiday durdurka la durduro jirka can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi kaana rasuulku waxaa yaquul mid yidhaahda fi ruqyati tufitaanka lilmariid qofka xanuunsan markuu ku tufayo bismi illaah ilaahay magaciisaan ku akhrinaynaa turbati ardina dhulkeenna ciiddiisuu ka samaysan yahay wariiqati bacdina gobolkeenna candhuftiisii waaye yushfa waxaan ku daawaynaynaa saqiimunaa keena xanuunsan biidni rabbina rabbigaiyo idinkiisa rabbigeen idinkiisa wa can abi saciidin alqudriy radia allaahu canhu anna rahdan koox oo min asxaabi rasuuliillaahi nebiga asxaabtiisa ka mid ah sala alla calayh wasalam yaa intalaquu tegey fii safaratin safar oo saafaruuhaa ay markaa safreen wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala